بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم وجعلنا وجعلنا ولكنا فنسينا بفضلك يا لطيف ربي صلاة عاصم على كريم الحكاية الرابعة والستون عن إبراهيم الخواص رضي الله تعالى عنه على قولي إبراهيم الخواص كان مرة ما سؤالي لكن هو هذا اللي عمره ترجمة دي كذلك أخي إبراهيم الخواص ها si waxawaaye nin imaam oo ludayda waayo abu isxaaq ibrahim bin axmed alkhawaas alahaa waxaa la oofsaday lama boqol iyo sagaashan iyo kowda marka mashaaikhda kan uu keliyaas ahay waktigiisa as ahaay dadka oo junayd lawakti ahaas ahaay imaamu junayd iyo nuuri dadkaas waasoo dariiqada tawakulka qaadeen qaala waxaas dhahay sayidina ibrahim alkhawaas رaضي الله taعaلى عnه ونفعna بعlومه xajajtu sنة min الsنيn aan hijiyey sana oo sanayaalka kamid e eh, aan hijiyey fabaynama ana amshi ma aصxaabi anoo ula sochayo asxaabteeda nacigoodi id caaradanii caaridun waxaa igu soo baxay wa waxaa igu soo horbaxay fi siri sirteeda sirteeda ah, wax kasoo horbaxay yaktadi اlhalwa oo keenaayo waxaa igu soo dariyi waayo no soo dariyay caaridi a ah, iga horeymid sirta fiigid oo oh, waxaasoo keenaya khalwa iyo khuruujan can tariiq aljaada inaan ka baxo eh, oo yani dariiqa oo oo oo wadada oo wadada la qaadayo dadka oo maraan wadada cad faafadtu gayra ariiqi aladi caleyhi nnaas jidkii dadka qaadayan jid aheenaan qaadaasa famashitu halaa halaaata ayaam macnaha anaa qalbigee waa lasoo geliy waaye inaan keli ahaado oo jidka oo dadka dhan oo maraayaan inaan marin jidkana marka faakadtu ariiqan qalbigee saas lasoo geliya marka ariiq oo jidka oo dadka maraayaan ahayn ya jid cadda ha ahayn aan maray oo dadka oo oo maraan heena maray famashaytu talaatata ayaam oo layaalihiina waxaan socday asdha saddex awr iyo cawayaal saddex maalin iyo cawayaalkoodi maa khadara calaa eh, siri sifteen soo dhibcin dikru tacaam munguri la sheego iyo sharaab la sheego xaaji dan la sheego qalbigeen masoo gelina macnaha masoo xasuusan unguri iyo cabitaan iyo xaaja aan leeyahay faintahaytu ilaa bariyatin me duur an ku an ku aan ku dhamaaday as dhahay oo khadraacad meed la degenin oo egla iska duure fiiha min kuli samaraat oo oo yaalo simaar nooc aheeda dhan rayaaxiin waxyaala carfaay rayxaani halka dhan nooc aheeda yaalo aan arkay as dhahay wara-aytu fi wasadihaa buhayrata bad yaray aan arkay as dhahay dhaxdeedi meeshaas dhaxdeedi waxaan ku arkay as dhahay badyar faqultu kaanaha aljana waaa janad ba aylatoo tahay as dhahay as dhahay وبkيت waan baki ahaade متcaجiبa ano ya way فبينama ana kadalika atafakr ano saas fikraayo id ana بنفrin waha isoo keliyin la kulmi jameeco oo kad akbaluu oo isoo qaabileen ortire kahimideen simahum sima aadamiin calaamadoodi waxawaaye calaama aadami shakligoodi shakli bani aadam waaye calayhim waxaa korkoodi saarihiin almuraqacaat الxisaan waxyaala la karkari oo walfuud lmilah iyo fuudayaal wa hoos la yaqaanto guntiyaal wa hoos la gunta waa fuud fuuta jamaceeda waa fuud oo qorxoon oo korkooda ay saaran yihiin aan arkiyaas ah, ay soo qaabinayn faxafuu bi waa inuu koobaab oo iu koobaabmeen wasalamuu calaya waa iuusoo koobaabmeen wasalamuu calaya waa isalaameen faqultu waxaan dhahay wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu ayna ana wa antum inten adinka inten joogta ana inten joogaa saasaa dhahay asda uma wakaa bikhaadiri khaadirki waxaa kusoo dhahay bacda su-aali lahum eh, markin su-aali ka bacdi waxaa qalbigeyda usoo riday anahu min aljini inay yihiin dadkaas oo bini aadan ay ahayn wa albuqcatana buqca gariiba inay tahay buqca oo gariib ah eh. oo weligeedi la arkin inay tahay oo caadi an ahayn faqaala qaa'ilu minhum nin oo ika kamid waxaas idhahay qad jarad baynana mas'alatun watalafna fi fiiha dhexdayna mas'alo aana dhedhahay oo waanu isku khilaafnay wanaxnu nufar nafaru min aljini dad oo qolo oo jini kamid ahana qad samicnaa kalaam allahi caza wajala ilaahay hadalkiisi aan maqalnay caza gaalib ahay wajala w min sayidina muxamed sala allahu alayh wasalam laylat alcaqaba meeshii oo jiniyaalka isumay layladaas nabiga hadalkii oo ilaahay aan ka maqli qur'aanka aan ka maqalnay wasalabadnaa waxaana soo siibtay asdhaay nagma waxay naga siibtay nagmatu kalaami hadalkiisi od codkiisii ficnaanteedi hadalkiisi manaa nagmadeedi soodkeedi oo wanaagsan waxay naga siibtay jamiica umuuri dunya dhan a qalbigaa ka bixisa adduunya umuurteeda dhan jinigaa wara mooyaan waqad khayada allahu lana hadihi lbuxayra ilaahay waxaas noo sakiray aas noo sahliyey inaan deganaano bad yareedaan fi hadihi lberiya oo duurkaan ku taalo qultu wakan baynana wa bayna almawdic latarafisi asxaabi aniga iyo meyi asxaabteyga aan ugu soo tagay meekaan oo dhexeeyaa ah. meek ah, masaafa oo dhexdaaya lati aan kasoo tagay an meek waay fatabasama bacduhum bacdigoodi waa muusaabeen qaala waxay dhaheen ya aba isxaaq ina lilahi caza wajala asraara wacajaaib ilaahay wuxuu haas leeyahay sir waxyaala cajaaib haas leeyahay ina almawdica aladi anta fiihi mawdican hadda adiga kusugan tihid lam yaxdurhu aadamiyun qablaka bini aadam hortaadi masoo xaadirin ilaa shaabun min asxaabikum nin dhalinyar oo asxaabtiina kamid ah oo bini aadam e twafy haunaalu oofsaday dalika kabrigu mayaas waay kabrigiis waashaara ilaa kabrihi kabrigiis calaa shafiirat lbaheera foodeedi manaa baheerada foodeedi af kabriga ku yaal mayaasay utilmaameen hawlo waxaa ahaaday ninkaas dalinyarka oo mealu duugay rawdatn beer warayaaxiin waxyaala carfa rayxaanya lam ara mitlaha qablo hore aan usoo arkay mitlkeedi beertaas iyo rayxaanyaalkaas uma qaala waasdhahay baynaka wa bayna alqawmi aladina faaraktahum adi baynkaadi dadkii adiga kasoo tagtay waxaa ahaaday masiratu kada wa kada min shar intaas intaas oo bil oo bilood a dhex oo meel oo sochaaya dhexdiina ahaaday hay maxaa ku dhima ma iswadno oo qaala kada wa kada min sana amase waaas dhahay alaas alaas sano meel oo sochaaya kala fogyihin wallahu aclam ayuhuma dakara ibrahim ibrahim m lamadood midkashay ama ilaha ku caalim waa shakigi no qaala waxaas dhahay qultu waxaan dhahay akbiruuni an shaabi dhalinyarka ninkaas dhalinyarka oo mead ku joogteen yuu sheekeeyaa faqaala qaa'ilu minhum iya kamida waxaas dhahay baynamaa naxnu qucuudun anigoo fadhino calaa shafiir yani badyareerjinkeedi oo foodeedi natadakaro anagoo mudaakarohayno maxabada ka sheekeysahayno jaceelka wanataxaawaru fi aan ku doodeyno idan bishaksin qad aqbala ilayna haf aano na soo qaabilay wasalama calayna waana salaami faradadna alayhi asalaam waan celini waqulnaa law an min ayna aqbala shaab ninkaan dhalinyar intaska yimid qaala min madinati naysabur qulnaa lahu wamataa kharajta minhaa shameed ka soo baxday qaada waxaas dhahay mudi sabcati ayaam sadow beri mudda laga joogo qulnaa lahu wama aladi azcajaka cala lkuruuji min wadanika wadankaadi inaad kasoo baxdid maxaa kuu soo humbaaday a kasoo argagax juliyey qaala waxaas dhahay samictu qawl allahi ilaahay qowlkiisi tacaala shanigiis kor ahay aan maqli waaniibuu ilaa rabbikum rabbigiina unaqda waaslimuu lahu uhogaansama min qabli an yaatiyakum lcadaab cadaab intii aynin imaanin uma laa tunsaruuna kabaadigaas mani la gargaaraayo kulnaa la waxaanu dhahay aanu dhahaynay aanu dhahnayaas niri niri fama macna alinaaba noqoshada ilaahey loo naqahaayo maxaa waaye macnaheedi wamaa macna atasliim ilaahay amarka loo salimaayo loo hogaansamaayo macnaheedi mahaa waayo wamaa macnaa hada alcadaab ilaahay asdhahaayo intii cadaabta ni imaanin asdhahaayo maxaa waay macnaheedi faqaal waxaas dhahay intii shaabka ahay alinaabatu noqoshada oo ilaahay loo noqohaayo macnaheeda waxa waaye an yarjica bika inaad kula noqdo minka xaggaada ileyh xaggiis iskula noqdo hadal oo macna oo daqiiq ku jiro waaya qultu waxaan dhahay walam y walima yadkuru tasliima fi lasl ladi walam yadkur tasliima tasliima sheegin astahay musanifka wata hadalkan abi cabdillahi alyaafici waxaan dhahay walam yadkur tasliima tasliima sheegin fi lasl ladi naqaltu min asalka aniga kasoo guuriyey tasliim ma sheegin ma macna tasliim inay weydiyen ma sheegin macnaha walacala ha macnaheedi ma sheegin tasliimka sidaas ahayno walacalow waxaa dhaci karaa asla an tusalima nafsahu nafsaka lahu inaa nafsadaada isku dhiibtid in loo wado oo wataclama ad ogaa usaa usaa ku darsihoyaa sheekano tasliimna waa weydiin inaabadle ay jawaabteedi la sheego shishaab marka ninka kitaabka musanifka a darsari faaid dheeraad ahaan waa waxaas wadaa loo wadaa dhaci karaa as walilaahi maya saas waa laga rawan yahay walacalaho la ku socoyaa walacalaho waxaa dhahay karaa an tusalim nafs nafsaka ileyh lahu ina inaad nafsadaada isku dhiibtid wataclam ad ogaatid anahu owlaa bika minka inaas xagga adiga kuu owla yahay xaggaadi adiga iskuu owla yahay xaggaadi iska owla yahay uma qaal haddana waxaas dhahay walcadaaba cadaabtana ay dheheen wasaaxa sayxatan caiimatan waa khayli cunugii yara famaata waa dhintay bifawaaraynaahu jaba kusoo degatino waa asturnay hadin macnaha oo inaabada oo waxay kutubada suufiyada ay ka dhahaayaan wax waxyarka aan unaqano kutubada qaarkood waxaa sheegay inaaba waxwaay leehaayaan ikhraaju lqalbi qalbiga laga saaro min dulumaati shubahaad waxyaalaha shubahaadka ah oo isdhex galay mugdiyaalaheedi in qalbiga laga saaro waayo dadkaasay ku kufasireen dadna waxay dhaheen oo sufiyada kamid a ah, alinaabatu waxa waaye dhahayaan arujuuc in laga naqdo min algaflati gaflana laga naqdo ila dikri loo naqdo macnihii ninkaa shayle waaye waana waa iskiina le wa min alwaxshati cidlooshada laga naqdo ila alunsi waheshishada ilaahay loo naqdo ilaahay la wehesh inaaba kaasaa la dhahaa haddana waxaa kalaa la dhahaa la dhahay waxyaalaha oo dambiga oo ilaahay luu khilaafaayo intii ka naqdo isagoona kacabsahay ilaahay cadaabtiis ninkaas din tooba keeni waayo macnaa ninkii dunuubta ka naqdo cabsi ilaahay dartiis uu naqdo taayib aala dhahaa ninkii ka noqdana aala dhahay sariig oo ilaahay daymada asoo dayaayo as uu naqdo waxyaalaha dunuubte kaasaa muniid la dhahaa hinaabada macnaheeda kan laga keeni kaas waa muniid a dhahaa ama ninkii oo mukhaalafaadka oo waxyaalaha ilahay lagu khilaafa oo dunuubta oo u naqdo tacdiima lijalaal illah isagoo ilaahay weyneyntiis asweyne ay ahaan fahuwa awaaba waay koo noqosha badan awaab a dhahaa awaab e awaab sadexaas martabo ay ukala qaadeen tooba iyo inaaba iyo owba waay no awaabka awaabka ninka naqashada badan waayo saasay ay kala horeeyaan noqoshada ilaahay loo noqahaayo hadda ika inaa badan lay weydiiyeen aniga in ziyaada oo faaida ahaan aan ugu darsahaa wahada kan hadalkoodaa socdaa kabruhu waay radia allahu canhu qala ibrahim fatacajabtu mima wasafuu waxay sifeeyeen waa ka kaya ninkaan waa waay waaa loo khaldii loo soo geliiba inaas dadka xoogaa mehan kala asqaado waxaana ina tusaa a loo dan laha nin oo oo meel oo wax loo ran wax loo faa'iideey la ran waayo marka waxay sifeeyeen waa ka yaabay uma danawtu min qabriyaan koo dhawaaday faydana cinda raasihi taaqatu narjisin narjiska wax waayo wax arfaayo waayo no oo waxyaalaha arfaayo mid yahay oo waxyaalka arfaay waay ah, hal shukun oo narjiskaas eh a ah, madaxa ka yaalaa kaanaha raxan cadiima wahada mawdaaca ah, maraha oo weyn awareersan waayo no وعalى kبرihi مkتوب وaxa kudhignaya kبrigiis iya kudhigana mlajimiga hada kبr حaبيب اللah ilahay kis jeclay kبrigiis waay katil الغayra maseerka dilay وعalىa وarkatin eh, warkadana eh, مkتوب صفat linaaba inaabada صifadeeda kudhignaaya warkad kale qala faqarأtu ma عlى نrجis مkتوب وaakri wixii نrجiska kukornaay fasalni naftiska korkeed waxay ku fornaayo aan akriyaas dhahay fasaluni inaan ufasiro lahom inaan ufasira weydiiyeen naftiska korkiisna waxaa ku qornay no fafasartu lahom fawaqaca fihim darb aada u farxeen wa waa la dhaceen falama afaaq darb a waa waa mir dawoolmen amlay noqdeen waa soofeen waa soofeen falama afaaqu markiisoo miirsadeen wasakanuu ay xasileen qaalu waxay dhaheen kad kufiina jawaaba mas'alatina mas'aladin on kudooreyni waa na adaana naga kaafisi dheen waa naga la kaafi waxaa kaafisi jawaabta oo mas'aladaa adaa naga kaafisi hadalka adno sheegti adnagu kaafisi qaala waqaa calaya noom hurda korkey kusoo dhacay hurdaali keeni faman tabahtu masoo masoo baraarugin ilaa wa ana qariib anoo kudhawaa min masjid caaisha radi allahu canha meelaa laga harmaayo waa inoo masjid caaisha maka mislino mahamadaas ki oo adna taxliil la tagaayo meyaa lagaso harmaa dadka oo haram maya faman tabahtu waa fiican lakin masoo masoo baraarugin ilaa wa ana qariib min masjid caaisha anoo wuu dhawaay radi allahu taala an waidaa fi wadcati waxin gogol waxaa fuula aan arkiyas dhahay daakatu rayxaan rayxaan oo isku jiro shukun may dhahaan an anka arxam saasay dhahaan wax saas isku xiran waayn hal hal rabta am isku xiran hal xirmo fuulaas dhahay fabaqid maciisana kamila ay macigeedi aheed rayxaantana waa ogtahay waa iska isla markii waa isbedela maogtahay kana lam tatagayar ma isbedelin falama kana bacda ayaam maalma kabacdi minkii sanada lamoodi fakadtuha waa waaye radia allahu taala canhu wacanhum alxikaayat lkhamisati wsituna intahay xikaayadii laxdan ii shanaad can bacdi asaalixiina qaala kharajtu maratan ila alxaji aan u bahay fanimtu waa hurday data laylatin cawad oo muminatin dayax leh fasamictu sawta shaksin nin qof soodkiisiyaan maqlay oo daciifin daciif yaqulu li idhahaayo ya aba isxaaq kad intadartuka min algadaat sood oo daciif waxaan ku sugaayey subaxdii fadanawtu minhu waa u dhawaaday waktigii jarmaadkaan ku sugaayey fadanawtu minhu waa u dhawaaday faidan huwa shaabun naxiiluljism nin oo dhalinyar oo oo caaka ah eh waa korkiisa kaanamaa ashrafa cala lmowt od kula tooyahay nin oo mowt u dhow waxuu lahu mowt u dhow sakraad as yahay waxuu lahu rayaaxiin kahiira eh, hareerihiisna riixaanyaal badan ahaaday fadanawtu minhu wa eh, minhaa waxaa kamid e maa acrifu waxaan kasaayo minhaa maa laa acrifu riixaanta waa anwaacdeeda oo kuwo aan kaseynin faqultu lahu min ayna anta inteed ka socotaa fasama lii beladahu waa ii magacaabay waqaala waxaas dhahay kad kuntu fi cizin watarwatin cizi iyo hodantinimo aan ku sugnaay barwaaqaan ku jiray waayo raax badan aan ku jiray maal badanaa ilahay siiy fataalabatnii nafsi bilcusri nafsadeya iga dalabtay inaan dadka ka fogaado cusla a iga dalabtay fakarajtu haa'iman ila albaraari waalkifaar waxaan yani aan usoo baxay anoo wareeraayo o meel wejiga aadi kaseen meelaa duurka meelaa bagooyaha aan usoo baxay waha ana qad ashraftu cala lmawd waa kana hadda mawd aan dhawaaday wasa'altu allaha ilaahay waxaan su-aali an yuqayida lii waliyan min awliyaa'ihi ilaas ilaahey oo yani ila kulmiyo weli oo awliyadiis kamid e eh. waarju waxaana rajeeha anaka huwa ninki weliga on kutuugi ilaay inaad ila kulmi inaa adig tijid eh, hadda xikaayada waxaa xasuusta niman ishaay ma ogi mar anigo xaramka joogna baabay aan kaligaa ahayn min ashraaf oo dadka oo jiddo ashraaf hataa waayo saqaaf saqaafa lakareesaanasku magac dheeriyan ah, aad baabay usii anig suq baa naga dhahay wiilka ufaydan istawa waayo lo lugaa kasto waa kasocaha laakin lugaadka cawaada Eh, anigoo shraaqsa dukani oo jarjarada wasakoobna waxaa ka bixi jirnay baaba jeclaay eh, baabkan meel ah, meel hotalka dhow waayno waxaa soo korona oo awaafka xagee ishraaq waxaa dowdaha soo akrisan ninkaasaan la kulani oo shariirka alxamdulilah hadii ilaahay iskay kulmiye asdahay baabaasu dhahay waxaas dhahay waxaan ilaahay ka toogi inaan makacbada hadda anjoy inaan ka bixin ilaa ninka wo oo qudbiga oo waktiga ilaahay ituso adigaas ilaahay kaadhi adaas ilahay iska siyaasaan oo ilahay tu adi waaya waktiga oo zamanka khudbiga joog eh, maxaa ladin saarsaana dhahan salaamadaana dhahan eh, faqultu law marka waxaan udhahayaas dhahay alaka waalidaani lama waalid ma leedahay qaala nacam ha wa ikhwatuna waa leedahay waalid ma leedahay nacam iyo walaalo iyo oo igaar e iyo walaalo gabd e o aan leeyahay faqultu hal ishtakta ilayhim muhilowdi amase waxaad hal dakartum soo xasuusatay qaala laa ila alyawm maanta le aan so xasuustayaas aradtu an ashuma riixahum waxaan dooni inaa caraftoodi aan uriyo taxta washatmi sibaa waxaa dhexda i gashteen dugaagtii iyo dunyadii bahaa-imtii wabakayna mici waa ila ooyeynaas dhahay waxamalna ilaya hadihi rayaaxiin rayaaxiintana i keeneen ay i keeneen dugaagtii wixii waaya ah. qaala ibrahim waa ninkii ilaahay adeeco eh, wax kastana waa adeecayaan ninkii ilaahay kacabsa wax kasta waa kacabsahayaan eh, qaala ibrahim aqbalad hayatun aweesa soo qaabishi cadiima wafi famiha narjisun katir eh, geedkaas carfaayo oo narjiska liraa ah afka ku faqaalat waxay tiri si waxwaa lahay horta narjiska aan ku sheego basal oo yaryar waaya lahay basalka kuraas laleeyahay caleentiisa shabaha lahay waxaana waa leeyaha la uwax akuwareegsana lahay indhahaas indhahaa lu shabahada shucarada indhahay kushabahano narjiska indhaha bini aadinka marki suurayaan ay amaanayaan kushabahaan marka narjiskaasay afka kuwadati faqaalat dac siraka canhu maxaas maaan maaa sharaka canhu shirtaadi xaggiisi ka tag ka dhaaf shartaadi sharaka maano canhu xaggiisi shartaadi ka dheere camal waay maanaa shartaadi xaggiisi ka ka tag fain allaha muطalicun ilaa ka dheerawni kana alaha fain allaha muطalicun alaa awliyaai awliyadiis ilahi waa daaca wa wa waa arka waa daalacaha wa ahla daacati dadka ila adeecayan waa ilahi waa daalaca kuku shiiclaya marka aweesida saas tirino kuku shiicla waani mir dawooli famaa afaktu man soo miirsanin hataa karaj hataa fama famaa afaktu hataa karajat ruuxu marki ruuxiis ilaa ay kabacd masoo miirsan radiallahu ta uma waqaca calaya subatun gamaya aytama fantabatu waa soo kacaya as dhahay kabacdi hurdaaloo keeni markaasaan soo kacay ala aljada ano jidkii oo ad jidcadaa maraayo falama kadaytu lxaja markin xajkii an an aniga an dhamaysti dakaltu baladahu lati dakara eh, cunugii oo tacbaanka ahayna oo daciifka ahay shaksigii beladkiis isheegi aan galiyaad dahay fastaqbalatni imraatun naagaa ikhaabishay biyadihaa ragwatum oo yani rakwatum ayn wax oo biyahay kukhaataan waay no waxwey a wax gacan in luqaado qubo miya taasi waay ese waxaa isku sifeeye laakin weel oo yar waayo oo makaarka samaysan oo biyaha lagu cabo waayo ibraarka miya ashe yar waayo marka kaasita gacanta ay kuwadati ma ra-aytu ashbaha bishaabi minha ma arkin naag af ugu shabah badan cunuga dhalinyar iida xaggeedi oo shabah badan maartin cununkii oo shaabka ahaay falama raatni qaalad waxay tiri nafteeda naag kaashifa eeda uhiya eed waxay tiri ya aba isxaaq kayfa ra'ayta shaab dhalinyarta say aragtay fa inii fi intidaarika mudda halaata ayaam waan kusugaaya la mudda laga joogo saddex beri qaala fadakartu laha alqisa anshaa ilaa an qultu marki ilaa an ka dhaho aradtu an ashuma riixahum as dhahay ilaa an ka dhaho waxaan rabaa inaan riixoodi an uriyo ilaa aska dhaho markii soo gaari meha fasaacad waa khaylid iyo naagti waqaalat ah balaga shamu urs carafta ayaa gaari wakarajat ruuxuhaa ruuxeedi waa baxay fakaraja atraabun lahaa iidan waa la oofsay ruux waa ka baxay marka dadkii iida dad iida camal da'deed camal ah eh, aasoo baxeen caleyhina almuraqacaat igana oo dhakla karkari korkooda fuulay oo fuur iyo hoos hoosna wax oo karkaranka wataan korkoodayaal fatawaleyna amraha iyagaa tawaliyiin raxmat ullahi calayhim kuli wada awliyaala ahaayeen ilaahay naxdiis korkoodii allah yeelo alxikaayat asaadisati wasittuun xukiya waxaa la xikaayo sheegay anahu rakiba jamacat min atujaar fi lbaxr yani jameeco oo dad oo ganacsatayaal ah inay doon koreen mutawajihiina ila alxaj xajka igoo ujeesahaayaan oo usocdaan fansar fankasara almarkabu markabkii waa jaway wadaaqa waqt lxaji cariiri ku naqday inay xajiyaan waktigiis wa fiihim insaanuna ku jiri nin qof oo macahu bidaacatu bihamsiina alf oo oo dhigmo konton kun udhigmaayo badeeca oo konton kun gaarayso qiimaheedii fatarakaha waa ka tagay watawajaha ila lxaji xajkiyaas ku baxay hmm, maxaa di waa lasugaa liraa wakti xajkaas dhaafa faqaaluu law waxay dhaheen ninkaas law aqamta fi hada lmakan adi meha iska jawleed lacala an takruja lika bacdu badaacatika waxaa la arkaa badaacadaada qaar kamida ah inay kusoo baxdo faqaala walahi asdahay law xasalat liy dunya kuluhaa addunyada dhan hadii iisoo xaasil naqa laheyd sabtuhaa cala alxaj xajka maka doora lahen xajkaan doora lahay waayo xajka maka doora lahen waru'yatu man yashhaduhu iyo maka doora lahen addunya eh, eh, inaan arko dadka soo xaagalaayo xajka oo oliyada ilaahay kamid eh bacda an ra'aytu minhum ma ra'aytu markiin ka arki xaggoodi wixiin ka arki ya anjuwiga dal makadooraayo dadkaasay makasodooraayo qaaluu wamaa ra'ayta minhum waxay dhaheen maxaa ka aragtay qaala waxaas dhahay maratan mutawajihiin ilxaj markoo as xijkaan u soconay fa asaabanaa catashun fi bacdi alayaam dadkii hore waa digtoo jireen hadda wax la arki ilaah wayna waa lalugeeyahay ninkii wax qaba rati waaskula tacable waana suskeeday unuka ilah waana soo kaalmeeye wax kasta waana la haddana culeysna kuna maca faasaabanaa catashu fi bacdi alayaam maalmaha kamide maalin kamide ayaa oon la qabsaday wabalagat shurbatu kada halki halki bi lakabaha lakabahaayna waaa alaas gaari wadurtu fi ragbi min awali ila akrihi dadka oon safar leyda isla nahay aan ku wareegi awalkooda ilaa aktor falam yaxsul lii ma un bi waa i xaasid naqa waaye laa bibeecin inaa hiibsadana waa awoodi kari waaye yah laa bibecin beecina waa kuwaay walaa gayri sismo iyo waxana waa kuwaay ergo alaas been wabalga lcafishu min aljudu oonka gaayadiisa xageey ka gaari as on may dambey as ila gaari taqadamtu qaliila in yaraa hormari waidan bifaqiirin aan arki nin oo fakiire fakiirka nin oo suufenaska walaa dhahi karaa isilaaha waktigaas taasa as jiray E, okaazas wataa ul as wataa okaaz no e, usha oo baadiryaalka haataa camal waa ladaa usha dherdheerka masa wadaa okaazkaas wataa e, warakwa iyo sabraalka asheegay mahamed as wataa waqad rakaza alokaazu fi saakiyati barakatin saakiyadii saakiyada waxaa la webi yar ala dhahaa maxaa la dhahaa darmiya w yar ah. as kusura uh, ushiya kusura saakiyati barakat meel balgad oo webi camal eh. Ah. eh meel war e meel war e oo balgadna dhinaca yaalas kusura walmaa yanbuc min tahti lcukaaz ah, biyan waxaad ka burqoohayasay usha hooskiisa abiyi kasoo burqooy kasoo burqi ويجري في ساقية تسكو دريرة إلى البركة مي وقت يسكو دريرة دانا مي بلقداس أسو دريرة أنا إنك هيرا داعي كرانو نعاتي أسكو سوري أشا فجئت إلى البركة يعني من أثناء بلقدا فشربت وأكعا وملأت قربتي قربة كيغا أنفوه سري كان أمسيا كان شيء اسمه قربة صبرات Ah, tan karbad ka be shay oo maqaarka eriga oo weyn way qurbad ah, kayaan buusaday ah, isla war eh, rakwadis watila waay qurbad kayaan buusaday uma calamtu rag dadkii musaafiriinta isla ahayn oo oo yani aan ogeysiiyey eh, mehaas kheyrkaasaa jiraaye socdee doonta fastaqow kuluhum minhaa watarakuuha way tadfac iyadoo buuxda uu soo tageen qaala fahal yasmacu makaaniki makistasheki waxaas dhahay fahal yasmacu bifauti mashhadin yashhadu min haulaai mala kuuri karaa yani mashhad oo dadkaan oo kale imaahayaan inaas kaa tago mala saamixi karaa mala kuuri karaa saasas dhahay nafacana allah radia allahu tacaala canhum wanafacnaa bihim amin alxikaayat asaabicat wasittuun xikaayadii laxdan iyo todobaad can abi cabdالlahi اljawhariyi ninkaan waa waay markasan jiri radi allahu taala canhu heli doona qaala kuntu sanatan fi carafaat sanadoo carafaadan joogaa siri falamaa maki kana fi aakhiri laili cawadi aakhirkeeda as ahaaday nimtu waa hurdi faraetu malakenia arki lama malag nazala min asamaayi samada kasoo degeen faqaala axaduhumaa axadkoodi waxaasu dhahay bisaaxibihi saaibkiisas u dhahaa kam waqafa haadihi sana sanadan carafa meekaa joogsadeen malaga kan kale kan malag kalaas weydiye qaalo saaib saaibkiis waxaas u dhahay sitamiata alf daa boqol kun falam yuqbal minhum malaga aqbalin ilaa sitata anfusin lax kafood le alaga alaga aqbali <laughs> haddana meeqa melnas ku imaayaan lax boqol gaadiidkaasto dhib ahan wtigaas faamabtu waxaa hami an artama wajhi inaan wajiga iska dharbaaco waanuuho on kubaroorto calaa nafsi faqaal nafsadeyda inaa on ku baroorto aan hami faqaal low laakr waas dhahay ma facala allahu tacaala fi ljamiic kuli maxas kusuu biye qaala waxaas dhahay nadara alkariimu ilayhim ilaahay kariimka ahaay waa dayi bicayni lkaram karamkiisa deeqdiisa isheeda isku dayi wahaba likuli waaxidin minhum miata alf boqol kun a siiyaal dhahay oo oo darajo xasanaad wagafara lisita miata alf laxdii boqol kun waxaa dembigoodi loo dhaafi bisitati anfus laxdaas oo laa aqbaliha ah, ikana dembigooda loo dhaafi hadhahay wadalika fadl llahi waaye yu'tihi ilaahay waxaa siiyaa man yashaa ninkiis doono wallahu du lfadl lcaظim ilahay alihi fadli weyn usaaxibka waaye alxikaayat athaaminatu wasitun an caliyi bin lmuwafaq radi allahu tacaala canhu wanafacnaa bihi qala waxaa jalastu yawma fi lharami an fadhiistay waqad xajajtu sitiina xajan anigoo soo xajin lexdan xaji faqultu fi nafsi nafsadeeda waxaa is ilaa mataa ataradadu ilaa goor maahan ku noq fi hadihi lmasaalik jidadkan walkifaar bangooyaalkan ilaa goor ku noq noqahaa fakalabadni aynaaya lamia inta ay aalib naqata ilaya isgali waay manaa fanimtu waa hurdi faida ana biqaali yaqulu liya aki asta nin idahaayo yabna lmuwafaq hal tadcuu ilaa beytika mawa ciisa gurigaada ilaa man tuxib qofki jacashiid le maahino mooyaane gurigaadi aadi leedin qof oo jacashiid maahine qof kalma wa ciisa fatuuba liman axabahu lmawlaa waxaa laanta jano usugnaaday ninkii ilaahay sayidkiisa jeclaaday mawlihiisa jeclaaday waxamalo ila maqaami lcalaa maqaamkii koreeyay usoo xumbaaray usoo qaaday waanshaa yaqulu waxaas guda galay astahaayo dacawtu ila ziyaarati alawurdi manaa ilaahay oo ilaahay saas dhaxaaya camalha hadalki ilaahay dhaxaaya camalha laga tarjumoya hadalka ilaahay madhahooy so wax dhaxaaya camalha laga dhahooya dacawtu ila ziyaarati ziyaaradeeda waxaan u wacay ahla wuddi dadkii jeclaay walam adnu bihaa axadan siwaahum ziyaaradaada maka dalbin axad oo i kamida maka dalbin faja-unii ilaa beyti kiraaman waxay himideen as dhahay gurigeeya igoo suusuuban fa ahlan bilkiraami hasoo dhawaadaan dadka suusuuban waman dacaahum iyo alihii macbuudkii wacay waman dacaahum iqafkii wacay waruwiya can dhinnuun lmisriyi waxaa laga wariyay radia allahu tacaala canhu xikaayadan lay hoos ximaayeysaa goonigeedi ma adan yani munaasabada oo xijka waxyaalaheedi as uu faaidaysa ano saa ku darsaday musanifka mukadamadan oo kusoo sheegna adi xasuusatin inaa meel munaasib ahaan wax iskugu darsahay ano qaala raaytu shaaban cinda alkacbati aan arkay oo yukfiru rukuuc rukuuca badihaayo iyo sujuudka badihaayo kacbada agteedan ku arkiya tahay binuun lmasri waaye fadanuutu minhu waa ka dhawaani waqaltu lahu inaka tukfiru salaat adiga salaada aad badisaa waxaa xasuusaa baaba marki lamada hara maka madina joog badneed ilaa cadad iskutaay cadad lama rakacad ilaa cadad yani ta iyaga atakso daymadooda waa soo mil waa soo waa soo jees layaawayna qaarkood waa imaaya maxaa waqtigeeda waqti waqti waxaan tukaay waay salaadaani duhur lamarkacla waashi mareeryaaoodalaiscelihay hadii la suli maahay waaa salaada barashada akrina lagu helaa qaala waxaas dhahay antadiru lcidna ninki waxaas dhahay inin aan sugaa bilinsiraaf inaan gadoomo makfuran laka inaan waa lagu dhaafi liraa inaan gadoomo aan ilinka sugaa qaala waxaas dhahay fara-aytu ruxatan sakatad caleyhi fiiha waxaan arkaas dhahay gobolko haash oo korkiis kusoo dhacday fiiha waxaa ku dhigan haashaa kusoo dhacday waxaa ku dhigan min alcaziiz algafuur ilaahay caziiz ka ah oo gafuur ka ah caziiz oo loo soo dira soo diray ila alcabdi asaadiq almanshuur mashkuur shakuur adoonkii run runta sheegay oo shakuurka ah oo oo oo mahad celin badnaay insarif makfuuran laka gadoon aan leenaho adoo lagu dhaafi ma takadama min dambika wama taahara hayaayfogeyn ma jiraan marka kasratu salaad kas ku helaay wax kala ma waxyaala waaweyn algaara xadiisna waxaa ku yimid ano hadal raw inu kukadsado salaada xaggeedi subana wacasri salawatu llahi wasalaamu aleyh asalaatu khayru mawduucin xadiiskaanas keensi jiray baabka marki i kudadoodayan wax la jideeyo ki u kheyr badan waayo faman istadaca an yastaksira ninkii awoodi karo in asbadsado sunayaalka ha badsado maxaa yeele allahi waxaa ku daahira allahi salaada sunadaha la badsaayo imaanka xooggiis haddana ilaahay arkaantaada dhan ah ilaahay u adeegayaan ay laazimaya adeegi ilaahay ay laazimayaan korkaada dhan a cibaadeysaa masa waxaa taas kusugan ninkii uu xoog badan imaanka xaggiisa Ah, uu salaad badana dhahay imaankiisa xoog badan kaasaa uu salaad dheeraasha badan a ah, una salaad badan a ah, uu salaad badana dhahay yaqiin oo wax ilaahay la yaqiina kaasaa uu badana dhahay marka nin la dhehi jira waxaa dhahay caamir bin cabdallah bin kays ataabici eh, kor eh, waxaas tuka jiriyaa dhahay kun rakacdood marka soo gadoomeynin iyadoo oo oo lamagiisi oo gumud oo barbaradeen maahine ilamigiisa majin markaas nafsatiis isu aniga waxya nafsadeya inamaa aradtu ikramaka gadan cinda allah inaa ilaahkis oo lagaa karaamayan aan kula doonaa wallahi launamina bika waan ku shaqaysaa camala camalan ku shaqaysaa xataa laa yakuda alfiraashu minka nasiiban gogosha inaa xaggaada nasiib aska aska helin ana gogosh xaggaada inaas nasiibka helin oo jiif helin aa nafsa ku shaqeysa as saasaysi waayo marka dadka zaynulcaabidiin hataa kuna kacassajiriyaal dhahay hadda khasriis waa noosoo dhowdahay waa noo imaan kuna kac kahay ilaa yani inkadis dhan waa si geelka waa kiis camalas naqdiyaal dhahay karusankan aa dhahay saas camal ilaas اه وكفوس بهذا كفوس كفوس رابعة العدوين ومقشين كل كعيد كجبت إذا ما شاء الله وحاول تكايد إيه جبت نبي هذا يوم كامل كنا سوفان ومدين ناس كل كعب تجرت عاد جبتا ناس كوا عام أو تكايد إيه جبت رابعة العدوية ما شاء الله أولي اللي هوري باب صوفة تكسو قوانا ومقشينا ومولانا tahajudka ilaa indhihiis dhan daaf gadudaana lahay dhan iskusmadigeni waxaa isku dukahaya lahay lamada rakac qur-aanka dhan isku dhamiyaya lahay saasaa laga sheegay baabana maasha allah usin wax badan asnoo sheegaa jiraa wixiin dukahaaya wax la koobi kara maen asdahay shabaab nimadeen kasoo bilaawahaya asdahay cawadi or saddex boqol aan dukahaaya asdahay saddex boqol dukahaaya asdahay maalintii bilacadad suwadi islaan khibrad erko aan dhinac dhinac soo kaco ilaa duur la gaar haddana waa sii wadaas yani waa sii wadaas adiga waaa waxaas dhahay kun inaad gaarayan maleaawal aan duki jiriy marka salaada waxweyn aan salaada adig aakirkii adiga waxaas dhahay cawadi markin soo toorteeda yaraati boqol oo taman akhlaas ah. ah. u akriyay halkii raka boqol rakaas ugu dambey saasa sheegay soonkiisna siyaama daawuda ah, saas sheegay marka dadaalkiis waa weyn waxaa weyn asku ku hele waxaan karaamadan waxaan waxawaaye fadli ah karaamaadka kulli waxaa salaadaas istiftaayaas gaarey ba cibaadad kusoo bahay marka oliyada alahi oo mukaashifuunta oo loo feedayo alahi malakut samaawaat walardi imaam nawawi sheegay iyo asraar rububiya loo feedayo waxaa looga feedaya iyagoo salaada ku jiraana sawaxaan laakiyamaa gaar ahaan sujuud sujuudaya amarku kul kusaa ilaahina waxaa sahay saas darteeda wasjud waftarid qof kasta waaa loo oo dukahay waxaa loo kashfiyaa dhahay calaa qadri safaihi ninku wasakda addunyada qadarka as uu saafi yahay alo aa loo kashfihaa la salaada dhexdeeda loo kashfihaa waana ogtihiin nabig waxaa juclat krat cayni fi salaat juclad waxaa laga helay shay qaboobtigeeda salaada fiigeeda laga yeelay hijriyaa ahay eh, xadis kale eh, xadis kale a jira o lehayo ina alcabda idaa qaama fi salaati hadii salaada as joogsado rafac allahu subxaanahu alxijaaba baynahu wa bayna cabdihi ilahay xijaabka waa kaqaada beenkiisi addoonkaas dukahay beenkooda xijaabka waa kaqaada alahay waajahu biwajhi wajiyaasu qaabilaa alahay وamat المalaaikatu min ladun minki be laga bilaaw garabkiisi ay sajose ila lhawa yusaluna bisalaati waa tukahaya wayuaminuna ala dua ducaais amin ay dhahayaan ala ninka tukahayo wain almusali hadana yuntur aleyhi lbir sama ixsaanka ilaahay samada xageedas uu soo shubmaa ilaa mifraq raadkiis kushubmaa madaxa foodiis wayunaadi munaadi naso naadihaa low calima hada lmunaaji ninkaa rabbigis la koodaya ogaadahay man yunaaji macbudka as la koodaayo maltafata mamelcasa laheen wa ina abwaaba samaay abwaabada samada dhan tuftaxu lilmusaliina waaloo duka waloo furaa wain allaha ilahay caza gaalib ah wajal yubaahi malaaikatahu bicabdihi musali ilaahas malaaigtiis ufaana adoonkiisi oo dukahaayo ilahay ufaana xadiidkii kalena waa soo marteen walaa yazaalu cabdum yataqarabu ilay تقربوا إلي بالنوافل meno xadidka حataa uib حataa uحibo ilaa inti jeclaado adoonkeyga isdhawaaha sunayaala makazuulo ilaa inti jeclaado faida axbabtum hasna aadan usoo fisirnay waa dalkeedi munakan kuntu samhu ladi aan ahaa ismac bi walisaan ladi lati yatasu bihaa gacantii waa suqawaa lisaanki iskusucaayaan ama macnaha oo meeha ku jirana hore aan aan ufaalon aad asxaagiis ilaahay dhawaasha weyn alu helaa saasas ahaa ada warkaaya maanta intaana kusoo koobeyna wallahu aclam subxaana allah walxamdu lilah laa ilaha ila allah